camr caas radi allahu tacala canhum ay raggiisii oo nabigana sala allahu aleh ali wasalam kala munaaqashoonayay salaada badinteedii iyo soonka badintiisii iyo qur-aanka aqrintiisii marka insha allahu tacala macaanidiisa waa iska waadix dulmar insha allah taala dulmari doona waana xadiid aad u dheer riwaayaadkiisa aad si wakhti badan uusan nooga qaadin insha allahu tacala dulmar ayaan ku samayn doonaa can abi muxamedi cabdilaahi bn camr caasi radi allahu tacala canhuma qaal wuxuu yidhi abi muxamed uhbira nabiyu nabiga sheegay sala allahu aleh ali wasalam aniga oo cabdulaahi bni camara ah, aquulu inaan leeyahay oon dhahay wallaahi baan ku dhartay laafsuumanna waan soomayaa annahaara maalintoo dhan waan soomayaa wala aquumanna leyla habeenkao dhan waan istaagi maa cishtu intaan noolahay weeyaan fa qaala rasuulula rsulka al wuxuu yidhi sala anta adiga alladii kii miyaa tahay taquulu yidhaahda isaga ah? faqultu waxaan lahu isaga qad qultuhu waan idhi yaa rasuulallahyow biabii anta wa ummii yaa rasuul allah aabbahay hooyada aan kugu furtaye arrintaydoo iga soo yeertay weyaan oo hadalkaa waan dhahay qaala nabigeen wuxuu yidhi sala allahu aleh ali wasalam fa inaka adiga laa tastatiicu dalika arrinkaa ma awoodid ee fa sum soon <clears throat> wa aftir afur wanam jiifa oo saaxa waqum istaag weeyaan wa sum soon min ashahri bishii alaaata ayaamin saddex maalmood ka soon weeyaan fa ina alxasanata wanaagga iyo xasanada bicashri amhaaliha toban lalaabkeed weyan toban jeer baa la laabaa wadalika kaana milu siyaami dahri zamanka soonkiisa ayuu la tooyahay weyaan sanadkii o dhan qof soomay ayaad la ajir tahay qultu waxaan idhi aniga utiiqu waan awoodaa afdala min dalika intaas inka fadli badan oo ka tiro badan ayaan awoodaa weeyaan qaala wuxuu yidhi nabigeena sal allahu aleh ali fasum waxaad soontaa yowman maalin soon wa aftir waxaad afartaa yowmayn laba maalmood afar weeyaan qultu waxaan idhi fa aniga utiiqu waan awoodaa afdala min dalika arrintaa inka fadli badan oo ka tiro badan ayaan awoodaa weeyaan qaala wuxuu yidhi fasum waxaad soontaa yowman maalin wa aftir waxaad afartaa yowman maalin fadalika kaa siyaamu daawuuda nabi daawuud soonkiis weeyaan wa huwa acdal siyaami soonka nagu caadilsan ugu qiimaha badan kaas weeyaan wa fii riwaayatin huwa afdal siyaami kaas ayaa soon ugu fadli badan weeyaan faqultu waxaan idhi fainii aniga utiiqu waan awooda afdala min dalika arrintaa inka fadli badan oo ka badan ayaan awoodaan weeyaan faqaala rasuulu lah wuxuu yidhi sala allahu aleh ali wasalam laa afdala min dalika arrinkaas arrinka fadli badan lama arka weyaan inaad maalin soonta maalin afurta wax ka wanaagsan oo ka fadli badan indhama saaraysid cabdulahi oo faraha kala bax weyaan waa loo diiday walian akuuna cabdulaahi marka hadalkiisba dhagaysto waqhti dambe ood weynaaday ayuu marka shallaynaya wuxuu leeyahay walian akuuna inaan ahaado qabiltu mid aqbalay ahalaaata alayaam saddexda maalmood oo nabiga bisha ka igu yidhi inaan aqbala allatii taasoo qaala rasuulku uu yidhi sala allahu aleh ali wasalam ayaa xabu badan yahay ilaya ani xaggaygo min ahli ahalkayga maali maalkayga weyaan saddexdii maalmood oo maalintaa lii sheegay oo intaa ku kaaftoon la yidhi hadii aan qaadan lahaa maanta in ahalkayga i maalkayga aan dhaafsado arinta iyada mxuahaka jeclaan lahay weyaan maxaa yeelay inuu dardaaranka nabiga sal allahu aleh ali dhintay inuu ka tagana marraba sida noo imaan doonto kadalika awood iyo tabarna u waaye qofka markuu da' noqdo ama aad muculsaado ama aad tabarbeelo shaki ma laha wax badan oo cibaadahu qaban laha waa ka daciifa weyaan wa fii riwaayatin alam uhbar miyaanan lii sheegin annaka adi tasuum inaad soomaysa annahaara maalintii o dhan taquumu aad istaagaysa alleyl habeenkii o dhan qultu waxaan iri balahaa yaa saas waan yeelaa weyaan sum waxaad waaftir afur wanam jiifo waqum istaag fa ina lijasatika jirkaada ood ilaahay ku siiya calayka dushaada wuxuu ku leeyahay xaqan xaq buu ku leeyahay wa ina licaynayka labadaada indhoodna calayka dushaada xaqan bay ku leeyihiin wa ina lisawjika haweenaydaadiy xaaskaadana calayka dushaada xaqan xaq bay ku leedahay wa ina lisawrika dadka kusoo booqanayaan calayka dushaada waxay ku leeyihin xaqan xaq bay ku leeyihiin weyaan waina bixasbika waxaa kugu filan oo muxuu ahaa ajar iyo wanaag oo dhan kuu koobi an tasuuma inaad soonta fi kulli shahrin bil arka alaaata ayaami saddex maalmood inad soonto weyaan fa ina laka adi waxaa kuu sugnaaday bikulli xasanatin arka cashra amhaaliha toban laalaabkeeda ayaa ku sugan weyaan nacam fa ina dalika taana siyaamu dahri sanadkii o dhan ood soonta la ajirtahay weyaan fashadadtu hadalka marka oo in mxuu inta aan ka biiriyay ayaan ka shaqeeyey oo nabiga aan ku adkeeyey sal allahu aleh ali wasalam fa shudida calaya anna waa liigu adkeeyey waxaa layidhi afdala min dalika saas uula jeeda weeyaan wax intaa ka fadli badan indhama saaraysid qultu waxaan idhi ya rasul allah aniga ajidu waan hela quwatan awood baan leeyahay qaal wuxuu yidhi sum soon siyaama daawuud nabi daawuud soonkiisa soom walaa taiid caleyh haka kordhinin weyan oo inta haka badinin qultu waxaan idhi wamaa kaana siyaamu daawuud nabi daawuud soonkiisa muxuu ahaa qaal wuxuu yidhi nisfu dahri sanadkii nuskiisa ayuu soomi jiray fakaana cabdulaahi cabdulahi wuxuu ahaa cabdulahi bn camr caas radi allahu tacala canhuma yaquul isagoo leh bacdamaa kabira markuu weynaaday yaa laytanii shallaytadaydaye qabiltu maxaan u aqbali waayey rusata rasuulillaahi sal allahu alayh wasalam rukhsata rasuulillaahi sal allahu aleh ali wasalam nabiga rukhsadiisa maxaan u qaadan waaya weyaan wa fii riwaayati riwaayadna waxaa ku sugan alam uhbar miyaana lii sheegin cabdulaahiow annaka adiga tasum inaad soomaysa addahra sanadkii oo dhan wa taqra'a alqur'aana qur-aankan aad kulla leylatin habeen la arka qur-aanka dhammaynayso soo liima sheegin oo ma jirtaa wayaan faqultu waxaan idhi balaa haa yaa rasuululaahiow walam urid olamana jeedin bidalika arrinka isaga ah khayran khayru maan uladan lahaa weyaan qaala nabigu wuxuu yidhi sal allahu aleh fasum waxaad soontaa sowma nabiy nabiga allo daawuud soonkiisa soo mooyaan fa inahu isaga kaana wuxuu acbad annaas dadkan ugu cibaadada badan waqra ahri alqur'aana qur-aanka fii kulli shahrin bil arkaba qur-aanka hal mar dhamay weeyaan qultu waxaan idhi yaa nabiy allahu innii aniga utiiq waana wada afdal min dalika inta in ka fiican ayaana wada weeyaan oo ka fadli badan ama ka tira badan qaal wuxuu yidhi faqra'hu waxaad akhrisaa fii kulli cishriina labaatan maalmoodoo la arkaba qur mar dhammee qultu waxaan idhi yaa nabiyallaahi aniga utiiqu afdala min dalik intaa in ka wanaagsan ayaan muxuu ah, ama ka fadli badan ama ka tiro badan ayaan awoodaa qaala wuxuu yidhi faqra akhri faqra'hu qur-aanka akhri fii kulli cashrin toban la arkaba tobankii maalmoodoo dhammee weyan waa ninta waa saddex juz qultu waxaan idhi ya nabiy allahu inii aniga utiiq waan awooda afdala min dalik intaa inka fadli badan ayaan awooda qaal wuxuu faqra waxaad akhrisaa fii kulli sabcin toddoba maalmoodba qur-aanka dhammee weeyaan walaa tajid calaa dalika intaasna ka biirinin weeyaan oo tobanayd maalmood hal mar qur-aanka ka bax weeyaan fashadadtu marka warka waan ku adkay nabiga oo inaad mxuu iga yeelo oon badsado ayaan muxuu ku adkay nabiga fashudida waa ligu adkay calay dushayda anna warkaas waqaala linabi nabigu wuxuu yidhi sal allahu aleh ali waslm innaka adiga laa tadrii ma ogid lacallaka waxaa dhici karta yatuulu inuu kula fogaado bika adiga cumrun dad inay kula dheeraato ood cumrigaada dheeraada ayaa laga yaabaa kadibna aad tawarbeesho qaal wuxuu yidhi fasirtu waxaan ahaaday ila aladii shaygii oo qaala uu yidhi lii aniga annabiy nabiga sal allahu aleh ali waslem falama kabirtu markaan weynaaday wadidtu waxaan jeclaad anii aniga qad kuntu inaan ahaaday qabiiltu mid aqbalay ruksata nabiyi nabiga sal allahu aleh ali wasalam ruksata nabiyillaahi nabiga alle ruksadiisa inaan aqbala ayaanu aad u jeclaaday weeyaan sal allahu aleh ali wasalam wa fii riwaayati riwaayad kale oo riwaayaadka mxuah ka mid ah waina liwaladika canugaadana calayka xaqan buu kugu leeyahay xaq wa fii riwaayatin laa siyaama laa saama ma soomin man saama alabada qofkii maxaa abadkiis soonaada soon la sheego oo qiimala ma soomin weyn alaatan saddex jeer buu nabig yiri sal allahu ama soon sunnada diinta waafaqsan muusan soomin wa fii riwaayatin axabu asiyaami soon waxaa loogu kalgacayn la badanya ila allah la weyne siyaamu daawuud nebi daawuud soonkiisa wa axabu salaati salaadna waxaa looga kalgacay ilmadii ilallahi alla weyne salaatu daawuuda nabi daawuud salaadiisa kaana wuxuu aha daawuud yanam mid saaxda nisfa alleyli habeenka nuskiisa hore oo dhan ayuu saaxan jiray wayaquumu kadibna uu istaagi jiray uluahu saddex marka loo qaybiyo hal meel oo weliba qaybta mxuu aha niska ka dambaysa ayuu mxuu aha istaagi jiray wayanaamu kadibna wuxuu saaxan jiray sudusahu lix marka loo qaybiyo hal meelna kadibna uu saaxan jiro salaada fajr inta ka horaysay waaxabu salaati nacam wa kaana wuxuu ahaa yasuum mid sowm yowman maalin oo ifturu afura yowman maalin walaa yafiru mana carari jirin idaa laaqa cadowga alla haduu kulmana nin fuli ma ahannabi ah, fuli ah ma ahayn weyn ambiyada allana saasay wad ahaayeen salawaat ullahi wasalaamuh calayhim ajmaciin wa fii riwaayatin qaala wuxuu yidhi ankaxanii waxaa ii guuriyey abi aabbahay intii marka riwaayaad kala duwan hal xadiid ama hal muxuu ahay riwaayo oo macaanidii loo baahnaa aruurinaysa maadaama ayna jirin riwaayaad kala duwan ayuu sheekh marka soo wada qaaday caleyhi raxmatullah uu soo aruuriyey oo muxuu qaybta salaada ka hadlaysay qaybta soonka hadlaysay qaybta qur-aanka hadlaysay qaybta guurkiga marka tanna wa fii riwaayatin qaal wuxuu yidhi ankaxanii abi aabbahay baa ii guuriyey imra'atan haweeney oo daata nasab iyo muxuu aha qabiil fiican ka dhalatay weeyaan oo nasab fiican lah wa kaana wuxuu ahaa yatacaahadu mid muxuu ahay ka warqaba oo kormeer ayuu ahaa muxuu ahaa aabbahay kintahu kinatahu gabadhii uu mxuu ahaa sadag u ahaa ay imra'atu waladihi wiilkiisa mxuu ah haweenayd uu qaba ayuu mxuu kormeeri jira ood ka warqabi jira fayasaluha kadibna wuu jiray can bacliha ninkeedii isowjkeeda wax ka weydiin jiray fataquul waxay leedahy low isaga nicma rajulu nin waxaa ugu wanaag banaaday min rajulin nin baa wanaag badnaaday ow lam yataalanaa firaashan firaash aan lena aan cag saarin oonan ku soo fadhiisanin walam yufatish lana aanan mxuu ahay naga faydin kanafan astur aan naga faydin oo waxaa weeye ninkan siduu muxuu aha waa nin habeenkao dhan taagan maalintii o dhanna sooman islaam mi war waqti u hayaa haba sheeginba mud ataynaahu maalintan u nimid ilaa hadda laga jooga intaas muxuu ahaa nin iyo naag isuma nihin weeyaan falama taala dalika markuu arrinka ku dheeraaday calayhi ay calaa abiihi aabbihi markuu muxuu arrinta ay dhibtay oo awshi markastoodu imaadaba saasumay gabadhi leedahay arrinti ku dheeraatay marka wuxuu islahaa ninki wax unbaa jira waa waxbaatoosi doona ninka hawsha iskaga socdaaba islaantan asaga u xayiran tahay nacam falama aala calayhi markuu ku fogaaday dakara dalika linabiy arrinkuu nabigu uu sheegay arrinta aan samaynaya iyo islanta waxay leedahay hawlihii ayuu nabiga gaarsiiyey calayhi salatu slam faqala wuxuu bihi ila kulansii wiilka wiilka balbar bar aan inaan kulanna sababuu noqo falaqiitu waan la kulmay bacda dalika kadib ayaan la kulmay faqaala wuxuu yidhi kayfa tasuumu seed u soontaaniyahu qultu waxaan idhi kula yowmin maalin la arko waan soomaa wa kayfa takhtimu qur-aanka seed u khatimta qultu waxaan idhi kula leylatin habeen la dhamaya qur-aanka wadakara naxwa maa sabaqa intii aan soo marnay wax la ah ama hadal la macno ah ayuu sheegay weeyaan wa kaana wuxuu ahaa yaqra'u mid akhriya calaa bacdi ahlihi markuu weynaaday oo gadaal dambe ninka la yidhaahdo cabdulahi bin camr wuxuu ahaan jiray kaana wuxuu ahaa yaqra'u mid akhriya calaa bacdi ahlihi reerkiisa qayb ka ah, ama caruurtii ama dumarkii qayb ka mid ah, wuxuu ku dul ahrin jiray asubca subca uu mxuu habeenka asaga ahrinaayo mxuu aladii kaasoo yaqra'uhu oo akhrina yacriduhu wuxuu bandhigi jiray min annahaari maalintii liyakuuna inuu ahda akhafa mid u fudud oo u sahlan calayhi bileyl habeenkii laba marka ahrin jiri way qur-aanka oo laba jiray mid uu maalinta dadku ay ka dhegaystaan iyo mid muxuu habeenka uu ku tukada weyaan waida araada hadduu doono an yataqawa inuu xoogaysto marka qofka markuu soomo ood soomo iska dabagey waa tabarbeelaya inuu yidha xoogaysto ood xoogaho nashaadkale markuu damcana wuxuu samayn jiray aftara mid afura ayuu ahaan jiray ayaaman dhowr maalmood isku xigta ayuu afuraya oo toosa ilan maalin inuu soomo maalin afuro ayaad kula darba alai slat slam sidaa darteed marka dhowr maalmood ayaad afuraya ood cunno badan cunaya ood nafaqaynaya isbaaninaya wa waxsha kadibna waa xisaabaya uu koobaya oo ah, ayaamo kooban soddon maalmood labaatan maalmood toban maalmood saasuu u koobaya saama kadibna waa soomaya milahunna intii ayadahayd in lamida ayuu soomaya ood soo gudaya weyaan karaahiyata an yatruka inuu ka taga asagoo naca shay an shay oo faaraqa calayhi nabiya nabigu ku faaraqay sala allahu aleh ali wasalam nabigeena wuxuu ugu tagay ood ku ogaayay inuu mxuu ahay dayaca isagoo mxuu ahay naca ayaad waxaad samayn jiri intuu ayaamo afura ayaamahaas kadibna markuu yara tabaraysto ood mxuaha jirkii soo yar noqda ayuu kadibna eh, soomi jiray ood qadayn jira weyaan oo maalin soon maalin afurti ka taga ayuu dabada iska gelin jiray ilaa marka ayaamihii ka dhammaadaan kadibna markaasuu dariiqadiisa caadiga ahayd oo maalin soon maalin afur ayaad kala imaan jiray wey radi allahu kullu haadihi ariwaayaat riwaayooyinkaas oo dhan soo marnay saxiixatun waa saxiix weeyaan mucdamuhaa inteeda badanna fi saxiixayni buhaari muslim ay ku yeelaan wa qaliilun in la arko buhari muslim isla jiro weyaan wa qaliilun waxaa yar minha wa qaliilun in yar minha iyada ka mid aan fii ixdaahima fii ixdaa axadihima cafwan fii axadihima midkood ayuu ku yeelaa weyaan oo ama bukhaari ku yeelaa ama muslim ayuu ku yeelaa xadiidka boqol iyo konton iyo an abi ribciyi waxaa laga wariyay xandala bnu rabiic alusaydiy alkatib axadu kutaabi rasuuli llaahi sal اlah al slm kutaabta mxuu nabiga ayuu ahaa alai sla slam alkutaab qolyaha qoraalka qur-aanka nabiga u qori jira lagu soo dejiyay ayuu ahaa axadu kutaabi rasuuli llaahi sala nabiga ragga qur u qori jiray waxyiga u jiray ayuu ka mid ahay radia allahu wuxuu yidhi laqiyanii abu bakrin baa ila kulmay radia allahu canhu faqaala wuxuu yidhi kayfa anta yaa xandala xandalow see taha bal iska warra xaalkaada waa sidee qultu waxaan idhi naafaqa xandalatu xandala munaafiq ayuu noqday qaala wuxuu yidhi subxaana allah ilaahi baa nazala maa taquulu maxaad leedaniyo qultu waxaan idhi nakuunu waan ahanaa cinda rasuulilah rsulka agtiisa ayaan ahanaa yudakirunaa isagoo na xusuusiyo biljannati janna iyo wanaari naar wa kaanna faida kharajnaa markaan ka soo baxnay min cindi rasuulilah rasuulka agtiisa caasafna alaswaaj dumarka ayaan dhex galnaa weyaan oon la ciyaarnaa oon waxa weyaan la dhaqannaa dumarkii iyo walawlaad carruurtii aan dhalnay ayaan la dhaqannaa oon dhexgalnaa oon la ciyaarnaa weyaan iyo wa daycati xoolihii macaaishtaan laheynaan maxaan dhex ku mashquulnaa oon kasbigii baan ku mashquulnaa nasiina waan hilmaannay kaiiran in badanoo alle kacabsiinida ah iyo qalbigii inuu alle ku taagnaada in badan waan hilmaamayna ama waan hilmaannay weyaan qaala abubakar wuxuu yidhi radi allahu fa wallaahi baan ku dhaartee inna annagana lanalqa waan la kulannaa mila haada kanoo kale waan la kulannaa ee fantalaqtu waan tagay ana anigu abubakrin baa israacnay xata dahlna cala rasul rsulka ilah nugu soo galna sal allahu aleh ali wslam faqultu waxaa yihi naafaqa xandala nabi allow xandala munaafiq buu noqday yaa rasuulallah faqaala wuxuu yidhi rasuululahi rasulka al sal slm maa daaka arrinkaa muxuu yahay seed munaafiq ku noqday qultu waxaan idhi yaa rasuulalahyow nakuunu waan ahna cindaka agtaada tudakirunaa waxaadna xasuusaa binaari naartaadna xasuusaa aw aljannati jannadna xasuusaa kaanaa waaba anagoo ra'yi cayn isha ku hayno oo ishaba faida harajna markaan ka baxna min cindik agtaada caasafna alaswaaja dumarka ayaan mxuu ahaa la ciyaarnaa oon dhex galnaa iyo walawlaada carruurtii iyo wadaycata xoolihii iyo waxyaabihii maciishadii oon lahayno weyaan nasiina kaiiran in badan ayaan hilmaannay ayaan hilmaanaa markaas oo wax dikriga alle iyo xusuustii iyo alle kacabsiinadii wixii wax badan baan ka hilmaamaynaa fa qaala rasul lah wuxuu yidhi sala allah aleh baan ku dhaartay nafsii naftaydi biyadii ay gacantiis ku sugan tahay weeyaane soo marnay yadun taliiqu bijalaalihi wacadamatihi wa kibriyahi wa sulطaanihi low taduumuuna haddii aad daa'im ku noqonaysaan calaa maa takuunuuna waxaad ahanaysaan cindii agtayda iyo wa fidikri markaad xasuustaaad xasuusantihiin aad ku sugnaan lahaydeen ood weligiin qalbigiin rabbi ku taagnaan lahaa iyo dikrigiisa aad la imaan lahaydeen sidii la rabay la saafaxadkum waxaa idin salaami lahayd almalaaikatu malaaigta idin salaami lahayd calaa furushikum adinkoo muxuu ah firaashihiinni ku fadhiyo iyo kuraastiina ku fadhiya ayan ku salaami lahayd wa fii jididkiina ayan ku salaami lahayd weyaan walaakiin warka lagu laabaya xandalatu xandalow saacatan wa saaca saacadna rabbiga caabud oo rabbiga qalbiga ku haya saacadna xamaalo oo salaadii inaad mxuu habeen imaanin salaada ku jirta maahan macnaheeda saacatan wa saaca laakiin waxaa khalad ikhwaani fillah dadka qaar oo munkaraadka ku dhaca xadiidkan bay soo deliishadaan waxay leeyihiin walaakin saacatan wa saaca saaca halkaan imaanaya imaanayaa salaadiisu tukanayaa markuu salaada dhamaysto oo dikriga la allah uu aad u barya ayuu baxayaa wuxuu u marka ya min jihi yaraad u markii salaadda ay soo dhawaatana luqluqanaya wuu soo ordaya markaad weydiisan wuxuu leeyahay saaca wa saaca saas gar miya taas saaca wa saaca waxyaabay bannaaneen weeyaan waxyaabaan muxaramaad kuma jiraan aa maraat saddex jeer buu nabig yihi sal alla ly slm rawahu muslim qowluhu ribciy bikasri ra wlusadiyu wlusaydiy miya yada waa isagaa mxuu aha shaqli doona yada ma reebno bidammi alhamza hamzada oo mxuu la godo iyo wa fatxi siini siinta oo mxuu la kordhaba u wa bacdaha yaaun maksuura ayidu naam kaas weyaan mushadada waqowluhu caasafna ay huwa bilcayni wasiini almuhmalatayn mxuu ah la dhibictiray ay caalajnaa waan mxuu aha dawaynaa mucaalajadan dawada caadigeed maahane waa dhexgalki iyo quluubtoodii oo tatiib lagu sameeyo oo lala kaftamo oo mxuu ahaa walaacabna waan la ciyaarnaa wadaycaatuna almacaaishu waa waxyaaba macaaishta ahay oo annaga aan lahayno weyaan oo noloshanagi xadiidka boqoliykontonyabaad can ibni cabaas radi allahu tacala canhuma qaal wuxuu yidhi baynamaa goor annabiyu nabiga sala allahu aleh waslem yakhtubu khudbayna huwa birajulin nin buu arkay qaa'iman taagan fa sa'ala canhu uu weydiiyey muxuu yidhi taagan fa qaala wuxuu yidhi abuu israa'iil ninkaa waa abuu nadara wuxuu ku nadray nidir ayuu ku galay an yaquuma inuu istaago fi shamsi qoraxda walaaqoda usan fariisanin qoraxda inuu taagnaado ood fariisanin ayaad nadar ku galay weeyaan walaa yastadila uusan haraysanin walaa yatakallam uusan hadlin wayasuuma uuna weliba soonaado intaas qoraxduu taagnaanaya wuu taagan yahay qoraxuu waxa weeyaan eh, harma imaanaya wuu soonaanayaa qofna lama hadlaayo wamaa ila dalika intaas ayuu nabiga cala sl slam ninkaas ku nadray loo sheegay faqaala nebigu wuxuu yidhi sal allahu aleh waslem muruu waxaad fartaan ninkaas abuu muxuu aha israa'iilah waxaad fartaan falyatakalam horta midda koowaad ha hadlo tan labaadna waa liyastadilla ha haraysto tan saddexaadna waa liyaqcud ha iska fariisto tan afaraadna waa liyutima sowmahu soomkiisana hataa ma yeesho soomka marka inaad isku cadaabta daha maa anzalna calayka alqur'aana litashqaa baabkaas waa baab caama ah weeyaan qofka inaad diintan cadaab waxaa weye ina diina yusrun walan yushaada diina axadu ilaa alabahu baabun wuxuu baab u yahi baabkan rawahu lbuhari xadiidkaas baabun wuxuu baab u yahi baabkan fi lmuxaafadati ilaalin la xifdiyo cala alacmaali acmaasha wanaagsan oo la xifdiyo oo la dhowro oo lagu dadaalo oo muxuu ah la biiriyo oo waxa weeyaan sidii ay ahayd loo guta ayuu baab yahay weyaan qaala allahu tacala rabbigan wuxuu yidhi alam gaarin liladiina kuwii aamanuu alle inaba rumeeyey an takhshaca inay khushuucdo quluubuhum quluubtooda lidikri illahi dikriga alle wakhtiga ay ilaahay dikrigiisa u khushuuci lahaayeen soo lama gaarin iyo wamaa shay ay u khushuuci lahayen nasala min alxaqi xaqa xaggii ka yimid weeyaan oo walaa yakuunu aynan ahaynin kaladiina kuwii uutuu lkitaaba kitaabka la siiyey min qablu horaan oo fataala uu ku dheeraaday calayhim ayaga alamadu zamanka ee ku dheeraaday faqasad kadibna waxaa qallashay saasuu rabbiga le subxana watacala waqaala tacala rabbigana wuxuu yidhi waqafaynaa waxaan raacinay biciisa bni maryama nabi ciise oo ina maryama ah ayaan raacinay wa ataynaahu waxaan siinay alinjiila injiil ayaan siinay kitaabkan hadda ay baybalka dhahaan weyaan oo muxarafka ah wajacalnaa waxaan yeelnay fii quluubi aladiina kuwii quluubtooda ittabacuuhu raaceen ra'fatan iyo waraxmatan ra'fada waxaa weyaan dhimrin iyo wanaag iyo khayr weyaan iyo waraxmatan naxariis iyo warahbaaniyatan suufinimo ibtadacuuha ayaga ay la imaadeen oy mxuu ahay samaysteen maa katabnaaha annaga kuma farad yeelin calayhim ayaga oo ma aanan farin ila ibtiqaa'a ridwaanillaah rilaha alle inay raadsadaan umaan farnay famaa racawha ma aynan ilaalinin arrinta ayad xitaa ibtidaaci ay la imaadeen xaqa ricaayatiha ilaalinteedii tii xaqi ahayd kadalika eh, mxuuah ridwaanka alle ilaalintiisina mxuuah sidii alla raallihashadiis in loo xifdiya u ahaydna umay xifdinin weeyaan waqaala tacala rabbigan wuxuu yidhi walaa takuunu ha ahaanina kalatii haweenaydii naqadad furfurtay ghaslahaa soohdeed waxyaabihii ay soohday oy tidacii ay istidacday bacda quwatin adkayn kadib ankaatan furfuritaan ha noqonina weyaan qofki intuu camal la imaado kadibna camalku gadaal kaga ciyaaro ha samaynayna macnaheeda saas weyaan wa qaala tacala alla wuxuu yidhi wacbud rabbaka rabbiga caabud xataa yaatiyaka ilaa kaaga yimaado alyaqiinu geerida ay kaaga timaado weyaan wa xadiidka caaisha ka mid ah, oo muxuu ahaa wa kaana axabu diini cibaadada waxaa loogu kalgaclaan badnaan jiray amaba diinta ilayhi nabigeena sal allahu aleh ali waslem maa daawaama wuxuu daa'imo saaxibuhu saaxiibkiisa calayhi dushiisa uu daa'imo weeyaan waqad sabaqa wuxuu soo hormaray fi lbaabi qablahu mara biraqam xadiidka boqoliyosaddexiykontonaad can cumar ibn khataab radi allahu tacala anhu qala wuxu yhi cumar qaala rasuululahi wuxuu yidhi sal allahu aleh ali waslem man naama qofkii saaxda can xisbihi xisbigiisa ka saaxdo min alleyli wurdiga habeenka muxuu ahaa wardin lahaa oo qur-aanka u ahrin lahaa iyo cibaadada ka saaxda habeenkii aw can shayin shay oo minhu isaga ka mid ka hurda oo hurdo la tagto oo faqara'ahu akhriya maa bayna salaati alfajri salaada fajr inta udhexaysa iyo salaati duhri inta udhexaysa kadibna la imaada cibaadada habeenkii inuu akhriyey ayaa loo qoraa marka waxaad ka garanaysaa marka qur wa min alleyli fatahajad bihi ay biqur'aan marka qur-aanka habeenka la ahriyo iyo fadligiis inuu ziyaada sii yahay ayaad ka garanaysaa weyaan xadiidka boqol iyo afar kontonaad can cabdilahi bn camr caasi radi allahu tacala anhuma qala wuxu abdilahi bn camr qaala rasul lah wuxuu yidhi sala allah aleh ali wasalam yaa cabdalahi cabdalahyow laa takuun ha ahaanin mila fulaan hebel oo kale ha hebel muxuu aha nabi allow kaana muxuu aha hebel yaquum mid istaaga leyla habeenkii oo dhan ayuu istaagi jiray oo qiyaama leyl fiican buu la imaan jiray saasuu la jeeda fa taraka wuu ka habeenkii istaagiisa ayuu ka tagay muttafaqun marka wax wanaag aad samayn jirtay dib u laaban horey u soco weeyaan ila alamaam xadiidka boqoliykontonishanaad can caaishata radi allahu tacala canha qaalat waxay tahay caaisha kaana wuxuu ahaa rasuulula rsulka alla sala allahu aleh ali wasalam idaa faatathu haddii ay ka tagto asalaat salaadii min min wajacin xanuun dartiis aw ayrihi ama xanuun waxaanan ahayn sallaa wuu dukan jiray min anahaari maalinta intay caharata raka laba iyo toban raka ayuu nabiga dukan jiray sal allah aleh waslam maxaa yeele habeenki wuxuu jiray ko iyo toban raka maalinta marka witir ma lahan booskiisa in la buuxiyo inain inain inain inain inain naam naam rawaahu muslim baabun hada baabun baab weyan fi lmuxaafadati ayuu baab yahay cala sunnati sunnada oo la xifdiyo o iyo wa aadaabta sunnada ayuu baab yahay weeyaan qaala tacaala rabbigan wuxuu yidhi wamaa aataakum wuxuu idinla yimaada rasuul rasuulka fakhuduuhu qaataay wamaa nahaakum wuxuu idinka reeba canhu xaggiisa fantaw ka reebtoomaay waqaala tacala alle wuxuu yidhi nabiga cani ilhawaa naftiisa waxay jecesha kama hadlee wamaa yantiqu cani ilhawaa wamaa yantiqu cani ilhawaa eeshada maxaa idiin qoran kitaabkeenna waa ceebooyna ku soo wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa in huwa maa huwa ma ahanin ilaa waxyun waxyu oo yuuxa la waxyooda marka wamaa yantiqu can ilhawa laba jeer soo celiyey qaybtaa dama ku qoro weyaan wa qaala tacala rabbigan wuxuu yidhi qul in kuntum hadiatin tuxibuuna kuwa jecel allah alla weyne fattabicuuni isoo raac yuxibbukum allah allah idin jeclaado waqfir lakum dunuubakum dunuubtiina idin dhaaf weyaan xadiidkan aayaddan qur-aanka cafwan aayat اlاkhtibaari wاlimtixaani liman idacaa anahu yuxib اllaha wayuxibu rasuula sala allah aleh wasalam qul in kuntum tuxibuuna allah fattabicuunii qofkii yidhahda allaan jeclahay wabitaali nabigaan jeclahay sal allahu aleh ali wasalam waxaa hor yael hal shari shardiga haddii laga helo ahlan wasahlan haddii laga waayana waa beenaale shardiga muxuu yahay fattabicuunii isoo raaca haddii laga waaya itibaaca hadduu maanta laba iy tobanka yihahdo nabigaan jecla alai ood mxua nabiga aad mxua ugu sallina caleyhi salaat slaam ood nabiga dadka iska xijina qofka ood caleyhi salaat slaam nabiga mxua gooniyaan u sheegana oo ummadda kale uu leeyahay kuwa nabiga ma rabaan laakiin isagii uusan sunnadii cag saaraynin ka warrama ikhwaani ya waxaan dhihi karnaa kadaab waa kadaab carabka waxbaa kala leexinina beenaalo waa xaqiiqatan mararka qaar waa in mxua carabka la saaro maxaa yeelay qofka inuu xubbi low kaana xubuka saadiqan la aactahu ina alxabiiba liman yuxibu muiicun marka qofka haddii aad jeceshahay ood nabi maxamed ala slat slam waxa loo soo dirin ay tahay in diintiisa lagu dhaqno adna aad ummad iska xajini ood leedahay anaga ayaa nabiga ka xigo qolyahan kale salliga nabiga aad uma badiya wamaa ilaa dalika khayr laku sii salliga aad u waadna ku mahadsanta laakiin sunnadii ma ku taaganta haddii aad ku taaganta ahlan wasahlan xubbigaada run weeyaan xaqiiqa wa nusadiquka laakiin haddii aad sunnadii kaga taaganta ama aad shuqul ku lahayn xubbiga nabigana aad iska waa mushkilad mogta sunnadii kama muuqato wejigiisii iyo timihii wejiga ku yeelo ragga ilah ugu taga kama muuqato dharkiisi waxaa weyaan kama muuqata muxuu hadalkiisa kama muuqata dhaqankiisa kale kama muuqata salaadiisa cibaadadiisa sidii aad nabigood uu samayn jiray kama muuqata uma wuxuu sheeganaya inu nabi maxamed jecel alayh slat ninka asaga waxaan leenahay allah kusoo hanuuniyo saasuma lale weyaan wa qaala tacala rabbigan wuxuu yidhi wa tacaala laqad kaana lakum qul in kuntum haddii atin tuxibuuna allaha alla kuu jecel fattabicuuni mxuu isoo raaca yuxbibkum allah allah idin jecla wayakfir lakum dunuubakum dunuubtiin ha idin wa qaala tacala alla wuxuu qul in kuntum haddii laqad kaana lakum waxaa idiin laqad kaana waxaa idiin lakum adinka fii rasuuli illaahi rasuulka alle sal allahu uswatun dayasho xasanatun ee wanaagsan weyaan liman bay u sugnaatay kaana had yarjuu rajeeya allah alla weyni iy walyowm alaakhir maalinta aakhra wa qaala tacala alla wuxuu yidhi falaa warabbika rabbigaa baan ku dhaartay laa ma rumaynayaan xataa yuxaakimuunka ilaa ay kaa xaakim yeeshaan oy kaa qaadi dhigtaan fii maa shaygii shajara kala dhex galay ayaga dhexdooda oo isku qabtaan ilaa ay adiga ay kaa dhigtaan xaakim kala saara weyaan uma intaa kadibna markaad kala saartana laa yajiduu aynan helin fi anfusihim naftooda xarajan culays mima qadayta wixii aad xukuntay oo yusallimuu ay iska dhiibaan tasliiman isdhiibitaan oo yusallimuu ay amarkooda u dhiibtaan oo isu kaa dhiibaan tasliiman ilaa intaas laga hela iimaankooda kaabil ma noqona weyaan iimaan rasmi a ah lagama hayo idan qofka haddii looga yeera mxuu ahay taxaakum ilaa kitaab illah wa ilaa sunnati rasuulihi sal allahu aleh ali wasalam waa inuu marka u hogaansamo weyaan kadibna hogaansankaas ka dambeeya hadii isaga bahasha ay ku dhacdo ilaa xukunkii gar laba qof kama qosishiiso ninba ay ku dhacaysaa haddii adig kugu qaloocato marka ay kugu jabto waa inaad marka isdhiibto weyaan wayusallimuu tasliiman ilaa haddii aad mxu lagaa wayta falaa warabbika laa yuminuun iimaanka kaamilka ah meesha lagaama hay weyaan nacam wa qaala tacala alla wuxuu yidhi fain tanaasactum hadiad ku murantaan fii shayin shay faraduuhu u celiy ila allahi allah u celiy warasuul rasuulka u celiy weyaan kitaabka alle iyo sunnada nabiga weyaan in kuntum haddii atin waqaala culamaau culimadu waxay yidhahdeen imaam nawwi hadalka wato macnaahu macnihiisa ila alkitaabi wsunati weyan waqaala tacala alla wuxuu yidhi man yutici qof aeeca rasuula rasuulka faqad aaaca allaha loo aeeca weeyaan waqaala tacala alla wuxuu yidhi wainaka adiga latahdii waxaad dadka ku hanuuninaysaa ilaa siraatin jid oo mustaqiimin toosan weyaan hidaayadan waa hidaayat naka adila tahdi waatanuisa ilaa siraatin mustaqiimin siraat ilah jidka alla weeyaan wa qaala tacala alla wuxuu yidhi falyaxdar ha ka digtoonaadeen aladiina kuwii yukhaalifuuna khilaafa an amri amarka nabiga an tusiibahum inay asiibta fitnatun fitna aw yusiibahum u asiiba cadaabun cadaab aliimun aad u daran iyagana cibaaday sheeganayaan ayagana waxay khatar ugu jiraan mucaarad u yihiin in fitna ay ku dhacdo fitnada weliba waxaa laga yaabaa Eh, inay gaalnimo noqoto oo qofka gaalnimo lagu khatima ay culimada qaar ku fasireen weyaan raximahum llah wa qaala tacala alle wuxuu yidhi wadkurna waxaad xustaan ood sheegtaan wadkurna waxaad xustaan maa yutla wmaa qur-aanna yutla la akhriyo fii buyuutigina guryihiinna oo min aayaati laayaadka ale walxikmati xikmada weeyaan walaayat fi lbaabi kaiiratun aayadaha oo baabkan kusugnaada badan yihin weyaan gabdhihii nabiga xaaskiisa sal allahu aleh ali waslm ummahat almuminiin ayaa leeyahy waxaa weyan guryihiin wax lagu akhrina oo muxuah kitaabkii sunnada ilaaliya ku dhaqma xasuusnaada wamaa ilaa dalik ittabicu wa ama alxadiid xadiidka boqol iyo lixi kontonaad can abi hurayrata radi allahu anhu can nabi wuxuu ka wariy sal allahu aleh ali slam wuxuu yidhi dacuunii iga taga oo ii dhaafa maa taraktukum dacuunii war iga daayo maa taraktukum wixii idinka la taga oon mxuu ahay aan aniga idin farin iga daaya oo ha soo qaadina oo ha weydiinina weyaan oo ha isku dhibina inamaa ahlaka waxaa halaagay man duulo kaana ahaaday qablakum idinka horreeyey karatu su'aalihim su'aal badni ayaa lagu halaagay nacam su'aal badni iyo wakhtilaafuhum khilaafkooda ay khilaafayeen calaa ambiya'ihim nabiyaalkooda ay khilaafayeen ayaa lagu halaaga weeyaan faida nahaytukum haddii aan idinka reebo can shayina fajtanibuuhu ka fogaada weeyaan waidaa amartukum haddii idin fara biamrina faatuu minhu waxaad kala timaadaan ma staactum intaad awoodaan isaga inta la awoodo waa fattaqu llah ma staactum halaga fogaada muttafaqun caleyh xadiidka boqol iyo toddobiy kontonaad can abi najiixin waxaa lagu waraari cirbaad ibni saariyata radi allahu tacala anhu qaal wuxuu yidhi wacdanaa waxaana wacdiyey rasulla rsulka alna wacdiyey sal allahu aleh ali wasalam mawcidatan wacdi baliiqatan aad waxay leero wajilata ay ka la gelgilato ay ka baqdo minha iyada alquluubu qulubtu wadarafat ay ka ilmaysa minha ee xaggeeda alcuyuun indhihi faqulnaa waxaan idhi yaa rasuula allaahyow kaannaha waaba iyadoo mawcidatu muwadicin qof muxuu ah sogootina qof dardaarma wacdigiisoo kale la too tahay ee fawsina noo dardaaram qaala wuxuu yidhi nabigeena sal allahu alay ali slm uusiikum waxaan idin dardaarmaya bitaqwa allahi taqwada alle iyo wasamci maqal iyo wataacati ateecitaan la ateeco wain ta'amara ismaqal wain ta'amara madaxa idiin noqda calaykum adinka cabdun addoon xabashiyun xabashi ah cabdiga xabashiga waa addoonka madow weeyaan wainahu shaniya man yacish qofkii noolaado minkum idinka idin ka mid a ah, fasiyara wuxu arki doona ikhtilaafan khilaaf kaiiran ee fara badan hadda ma hayna misma hayna haddaan haynaa kadibna maxaan samaynaa jawaabtu haatan marka facalaykum waxaad laasimtaan bisunati sunnadayda muxuu ku dhaga i wa sunnati alkhulafaa'i khulafadii sunnadooda araashidiin ilaahay oo hanuuniyey oo hanuunsanaa almahdiyiina la hanuuniyey caduu waxaad ku dhegtaan ood kula dhegtaan calayha iyada binawaajida gowsdambeedka ama gowsaska gowska ku qabta weeyaan sunnadaydi sunnada khulafada raashidiinka ah wa iyaakum waxaad iska ilaalisaan ood isha kale iskaga eegtaan iwa muxdataat alumuuri umuurta lasoo diiriyey oo lasoo kordhiyey oo lasoo biiriyey faina kula bidcatin bidca larka dalaalatun baadinimo weeyaan rawaahu abu dawuud watirmidi wa qaala xadiidun xasanun saxiixu lalbani marka faina kula bidcatin dalaala bidcadii marka in loo qaybiyo oo la yihahdo bidca waajib iyo bidca sunno ah iyo bidca ah. karaahiye ah iyo bidca xaaraan ah. iyo bidca jaa ah. oo shanta xugun la siiyo baabka asaga baan saxaya inuu nabigeen yidhi alai sla slam faina kula bidcatin dalaala marka waxyaaba la yaab kale ka tahay culimo weyn oo weliba ajile ayaa arrinkaa qabo oo saa u qaybiyaan oo la yaab la xaqiiqatan naam xataa maaha qole culimmada hadda ma ahan eh, mucaasiriinta maahan culimadii hore ayaa ka ah runtii raggu aad u weyn oo lahum qaama kabiira oo diintan aad u yaqaano laakiin subxana allah qofku muxuu ahaa mararka qaar moogta ina waxa laga yaaba lagugu toosin meeshii saxda ahayd waana bini aadam qof waa khaa qofkuu gafaya marka gafooyaan annawaajidu miya annawaajidu annawaajidu ay nawaajid baa niro deelka carabka aad loo bartay nawaajid in la yidhahdo oo bidaal laakiin bidaal waa nawaajid sheekh ayaa sheegi doona caleyh raxmat ullah annawaajidu bidaali lmucjama waa daalka dhibacda nawaajid waa nacam alanyaabu waa mxuu ahay waa micyaha weyaan micyaha weeyaan waqiila waxaa aladraasu waa gowsyaasha weyaan xadiidka qosideediontanaad can abi hurayrata radi allahu tacala anhu ana rasul rasulka sal slm qaal nabigan wuxuu yidhi kullu ummatii ummadaydo dhan yadkhuluuna janata janna ay galayaan ilaa man abaa qofka diida mooyane qiila waxaa la yidhi waman yaabaa yaa rasuul allah rasuulka allow janna yaa diidi qaala wuxuu yidhi man atacnii qofkii ateec dakhala aljanna waman casaanii qofkii gu casayna faqad abaa wuu diiday rawaahu lbukhaariy xadiidka boqolkonton iyo sagaalaad can abi muslimi waxaa lagu wari qiila waxaa abi yaasin salama ibnu camr ibnu lakwac salama lakwac oo taqana waa ninka cajaa'id badan radia allahu canhu ana rajula ninba akala cunay cinda rasuli lah sal l sl bishimaali bidaxduu ku cunay ninba agnabi ag fadhiyey markaasuu bidcad inuu ku cuno u bilaabay fa qaala wuxuu yidhi kullani oo ku cun biyamiinika midigtaada ku cun weeyaan qaala wuxuu la astaiicu ma awoodo qaala wuxuu la staacta ilaahay kuma karsiyo ama ma awoodid ama ma awoodi doontid la staacta ilaahay kuma karsiyo wuu habaar nabiga sal l slam maa manacahu kama reebin ila ibr ibir umbaa arintaa ka reebay laa atai saasuu yidhi awood dankama lihi famaa rafacahaa ninkii uma soo qaadin mar labaad ilaa fiihi afkiisa gacantii dhanba ilahi uu qallaji subxana wa tacaala marka bidaxda ku cabaan biyaha iyo waxyaabahaas dhaqanka u yahay arrintaa markaas ka dhawreen way iska ilaaliyeen aadna loogu taxadiro <clears throat> barkaasuu taagan hadii adduunkan uu kugu seegana aakhirou kaaga horreeya oo lagaa jaazina weyaan xadiidka boqol iyo lixdanaad can abi cabdilaahi anucmaan bashiir radi allahu tacala anhu qala wuxuu yidhi samictu waxaan ka maqlay rasul rasulka ale sal slam yaquul isagoo leh la tusawunna waad simaysaan ood simaysaan sufuufakum safafyaalkiina wla yukhaalifanna allahu ilahi wuu isdabamarin doonaa oo iskhilaafsiin doonaa bayna wujuhikum wajiyaalkiina oo inaad iskhilaaftaan ood qoortiisu gashaan ayaa idinku dhici doonta muttafaqun caleyh wa fii riwaayatin limuslimin kaana wuxuu ahay rasul rasulka ale sal slam yusawi mid simo sufuufana sufuuftanaga kaanamaa yusawii isagoo muxuu ahay ku sima biha iyada alqidaax qidaaxa waxaa weeyaan leebabka iyo mxuu ahaa waxyaaba noocaasa simitaanka la sima iyo qalabka lagu simaaya ayaa qidaaxa la yihahda weyaan simitaankaas xataa idaa qidaax mararka qaarna waxaa weyaan leebabka laftirkoodii ayaa loo isticmaala lakiin inta badan qidaaxaas qolyaha carbeed markii ay rabaan inay shay u dhaqaaqaan istizlaam waxay samayn jireen qorituur bay samayn jireen qorituurka cadigana ma ahan waxaa weeyaan qidaaxaas geeda noocaas oo siman oo la simay oo mxuu la kala aqoonin ayaa waxaa weeyaan la dhihi jiray haddiise kanuu soo baxa saas wey hadduu kan soo baxa saa weyan wahaakada waan tastaqsimuu bilaslaam aslaamtaas weeyaan marka saasuu nabiga u jiray sal allahu alay waslm safka safka simitaankiisubuu muxuu caddaynaya xataa idaa ra'aa markuu arka xataa idaa markuu arka ana anaga qad caqalna xataa idaa ra'aa markuu nabiga ogaaday oy ka dhaadhacday ana anaga qad caqalnaa inaan muxuu ahay barannay canhu xaggiis oon ka fahanay uma intaa kadibna kharaja yowman maalin buu soo faqaama uu istaagay nabiga xataa kaada ilaa kasiga an yukabira inuu allah akbar yihahdo fara'a waxaa arka rajulan inuu baadiyan la soo baxay sadrahu baadiyan sadruhu xabadkiisu soo baxay weyaan feerihiis ayaa saa soo baxay faqala wuxuu yihi cibaad allahi addoommaha allow la tusawunna waad samaysaan sufuufakum aw la yukhaalifana allah ilahu isdabamarin doonaa bayna wujuhikum wajihaalkiinna marka dadka in la yidhahdo istawuu wactadiluu la yidhahdo oo loo sheego kadibna marka intaay aqoonino hore la dhex oo la hagaajiyo laakiin markay bartaan dadkaan lagu dhibin ayaa loo baahanya masaajidda qaar waxaa weeyaan qofkuu karaahaysanaya inuu ku tukado maxay tahay labaatan sana masjid dhisan yahay toban iyo dhisan yahay toban sana dhisan yahay jamaacadi waa jamaacadii marka imaamkii marka salaadda la aqima kadib soo bixi darafkaasuu tegi darafkan kaleu tegi safka labaad uu gudbi kan saddexaad uu gudbi dadkiu cadaabaya dadki danbay leeyihiin xitaa salaad la gaabiya dadka xoolo ma ahan in yar in loo sheego mid khaasatan hadda waxaa la sameeyey Eh, leeman baa yeella oo safki wuu saxan yahay marka dadka lagu cadaabo oo safaay warsaayeelaay un loo taagnaado oo dadki ataa maantaad u sheegtay berri u sheegtay berdama intaas marka istawdaasa ku filan marka arrintaa iyada waa arrin muhim ikhwani filan raggiina khaasatan ducaadda ah la cadaabi oo a'imaad wada tihiin ama a'imaad noqon doontaan marka waxaa weyaan dadka haddii ayba fahmaan oo in la eh, safta ay isfahmaan kadibna waxaa sababtan la hagaajiyey dadka lagu cadaabo oo wakhti lagaga lumiyo oo xitaa a'immada qaar intay kursi ku fariistaan usoo jeestaan dadka yidhahdaan ay istaw ya shahadna hada bicaynayna biacyunina waa wax xaqiiq ah sax ma sheekh arrinta ayada waxaa weeyaan qofka waa allabiyu afham bilashaar ummaddan dhan waa ummad ducaad iyo dad akhyaar iyo dad diinta fahamsan oo salaadii wixii yaqaano marka qofka in dadka aadan ku dhibin waa wax loo bahan yahay xaqiiqatan in haddii dadka ay bartaan khalaas waa laakiin haddii ay baran waayaan oy aqoonin nacam saxiix nacam mararka qaar waxaa dhacdo aimada qaar inay intay daf yidhahdaan kadibna meel yaroo yar oo mxuerkan ah, laba qofoo lugahan isku haya garbahodan ay aad isu yarhaynin markaasuu nin aad u buur intuu soo kaxe ayuu meeshii ku socubi neeftaa kudhegi dadki marka waa mishkilad mogta marka ikhwaani salaada sideedaba raaxa arixnaa biha ya bilaal dadka in saad loo qalloociyey iyo horena u sheegay saad loo qalloociyey qof meel uu mxuu aha asaga ku filaan lahayd in balkan gelii bahasha uun saas xamaaskaas noocaas mxuu aha ikhwaani dib aad loogu fiirsado suufta hala safa lakin dadkaan la dhimin idaaga sufuufta in mxuu ahay safka hore aad waa sunna inaad qof muslim dhibtana maxay tahay waa muxaram ida tasaaxam muxaramun wa sunna ayuhuma yuqadam ya sunnadi waa laga tegi muxaramkaasaa la iska ilaalin naam ayib xadiidka boqoliyo ko iyo lixdanaad muusa waxaa lagu radi allahu tacala canhu wuxuu yidhi ixtaraqa waxaa baytun guri oo bilmadiinati kusugan calaa ahlihi ahlkiisu ku gubtay min alleyl habeenkii falama xudita markii loo sheegay rasulla rasulka al sal allah aleh ali wasalam bishanihim shanigooda qaala wuxuu yidhi ina hadihi naar dabkaas oo kaas caduwun lakum dabkaas cadow ayuu idin yahay weyaan faidaa nimtum haddii aad saaxataan fadfiuuha iska damiya cankum xaggiina muttafaqun calayh korontada ka warramaya ku jirta waa looga qiyaasan karaa laa shaka waa looga qiyaasan karaa weliba waxaan u malaynaya korontada baryahan waxay noqotayba imtixaan imtixaanay noqotay allahuma hadii mararka qaar waa laga yaaba in meel yar dalaf oo qofka waxaa laga yaba inuu masqul iusoo baxa ama carruurtii waxay usoo baxaan derbiyada madax ku dhuftaan ama muraayad ku dhacaan iyo laga baqa marka in meel yaroo de aftiin yaroo kooban in loo sameyo ma umayna wallahu aclam dhib baan adka imaanayn ama toosh haddii la shido waxay dhibi oo muxuuha ah, korontada baalkan ku xiran ba liska daya gees la dhigo oo tooshkaas marka laga faa'iidaysto inta la jaaj garay haddii amaba kan betri Eh, eh, aad canhu waxaa laga wariyay abi muusa qala wuxu yhi abi muusa qala rasul uxuu yihi sal اllahu alيه waslm ina maala maa bacatanii allah alla wuxuu ila soo bixiyey maalkiisii tusaalihiisa bihi isagoo min alhawda hanuunka ah iwalcilmi cilmi ah ka maali haysin roob ayuu la tooyahay oo asaaba ku dhacay ardan arla ku dhacay fakanat arladii marka ayaa la qaybinaya marka oo saddex qaybood laga dhigaya fa kaanat waxay ahaatay aa'ifatun qayb ayibatun wanaagsan arladii ka ah. qabilat ilmaaa biyihii way aqbashay oo biyihii way liqday oo fa ambatat ilkalaa daaqii ayay soo bixis marka waxaa la yidhahdaa cawska kiisa qalalan iyo kiisa angaganba waa la yidhahdaa iwalcushba cawska kiisa qoyan alkaiira tiro badan wa kaana waxaa ahaaday qaybta waa qaybtaas qaybta labaad wa kaana minha waxaa ka mid ahda arladii ajaadibu arla siman cafwan arla adag arla adag alard asalba ayaa ajaadib la yihahda arla adag weeyaan ajaadibu arla adag amsakat ilmaa qoqaayaal bay culamada dhihi jireen amsakat ilmaa biyaha muxuu qabatay nacam fa nafaca allaahu hore waad garanaysaanoo cawskii iyo laga faa'iiday tan dambana waxaa dadkii ayaa mxu ka faaido biyihii laga cabay faaid kale markii dhulaba kama soo bixin waa dhul ah, gawaan aad u adag marka biyihii ayaa laga cabay nacam amsakat ilmaa fa nafaca allahu biha annaas dadka ilahay buu ku anfacay dadka ilahay ku anfacay fa sharibuu minha biyihii ay ka cabeen wa saqow ay ka wa ku abuurteen wa asaaba aa'ifatan mid kale ayuu mxu roobka ku dhacay ukhra ee kale oo minha iyada ka mid uhra kale inamaa hiya iyada qiicaanan waa arla siman arla siman weeyaan biyo hoor ma lahan waxaa kaloo lagu sheegi karaa caraseelka amaba cusbe eelka waxaa tidhahdaba arlada noocaasana lagu tilmaami kara weyaan inamaa hiya qiicaanan waa caraseel amaba cusbe eel laa tumsiku maaan biyo ma celinayso muxuu arlada eedahayd walaa tumbitu kalaan daaqna sooma saarayso caraseel miyay kasoo baxaysaa muxuu ahaa daaquu kasoo baxaya maya fadalika caraseel marka ragga yaryar oon aqoonin waa arla cusba ilaahay uu ku abuuray subxaana wa tacaala oo waxaa fi daa'iman wafiishaysaa sidii ah meel subag lagu daadiyo kale waxaad is leedahay roob ku daa biyaa ku daayaad leedahay ahan waxba kama roobkaas hadduu mxua ku daa xabad mxua ah, caws kama soo baxay nacam walaa tunbitu sooma saari kala andaaqna sooma saari fadalika tusaalaha ayaga fadalika kaasayto maalu man faquha fii diin illah qofkii ilaahay diintiisa fahmay oo wanafacahu allahu bima bacanii bihi ilaahay mxuu wixii la soo bixiyey ilaahay uu ku anfacay oo fa isaga bartay wa callama dadka baray kaas waa kan koobaad weyn waa biyihii arro ayiba amsakat ilmaa aradii mxuu ahay biyihii aqbashay kadibna caws ka soo baxay weyan qaybtaas qaybta koobaad wa maalu man lam yarfac bidalika ra'san iyo tusaalaha qofka madaxiisa aanan kor u qaadin arrinta ayadoo madaxiisa kor u qaadin oon dan ka walam yaqbal aanan aqbalin huda allaahi hanuunka alle aanan aqbalin alladii kaasoo ursiltu bihi lila soo diray weeyaan qaybtan waa qaybtii dambe oo ahayd inamaa hiya qiicaan laa tumsiku maan walaa tumbitu kalaan waxaa weeyaan weligaaba diinta kuqub mana barta kama camalfala wax ma bara wax ma xifdiya cuquba ku dhacday kan saddexaad muxuu yahay marka oo isaga cilmigii waa faqiih maaha cilmigii wuu xifdin karaa laakiin cilmigi inuu fahmo waa ku adagta cilmiga marka uu xifdiyey ayuu dadkusii gudbinaya marka laakiin ma fahamsano ruba xaamilu fiqhin hayra faqiih ruba xaamilu fiqhin ilaa man huwa afqahu minhu wahaakada saas weyaan marka saddexdaas uyuu nabigan alai slat slaam tusaaleeyey muttafaqun calayh faquha bidami lqaafi qaafta oo la godo calmashhuuri sida la yaqaano wa qiil waxaa bikasriha faqiha la yidhahdo ay saara faqiihan xadiidka boqol iyo saddex iyo lixdanaad can jaabirin radi allahu tacala an qaala wuxuu yidhi jaabir qaala rasul lah rasulka wuxuu yidhi sala allahu aleh ali wasalam maalii aniit maalkayga iyo wamalakum adinka maalkiinna ka maali rajulin nin baan muxuu la too ahay oo awqada huriyey naaran dab huriyey khaasatan habeenkii oo fa jacala uu gudagalay aljanaadibu hanlihii amaba ayaxi janadibta ayax laftirkiisa ma ahan laakiin wuu dhow yahay aad loogama yaqaano saasuu u dhow yahay iwalfaraashu baalaleydi yaqacna inay ku dhacaan fiihi dabki inay ku dhacaan ay guda galeen wayaan markii dab la shida habeenkii waad aragteen xataa korontadan hadda eh, baalayda iyo waxyaabahaas iyo bay ugu daataan waad garanaysaan iyo waxyaabahan dulduulo nacam yaqacna inay ku dhacaan fiihiya ayada dabka ay ku dhacaan wa huwa isagana yadubuhunna uu ka yadubuhunna uu ka reeba uu ka wa ana anigana aakhidun waxaan hayaa bixujazikum suunxiradkiinna ayaan saa u hayaa cani naar naarta ayaan ka hayaa wey meesha suunka aad ka xerataan qofka markii wax laga celina waxaa weyaan suunka iyo waxbaa la qabtaa iyo maxoga iyo maraxirka ayaa loo qabtaa weyaan maraxirka ayaan idin hayaa weyaan waana anigana aakhudu waxaan qabanayaa bixujazikum maraxirkiina ayaan mxuu ayaan qabanaya cani naar naartaan ka celinaya weyaan wa antum adinkana tafallatuuna min yadii gacanteeda ka fakanaysaan rawahu muslim xadiidka marka waxaa weeyaan nabigan calayi slat slaam ilaahay naar buu uumay subxana wa tacaala kadib naarta iyadayd nabi maxamed baa ag taagan calayi slat slaam annagina waxaa weeyaan sidii bahalaas baaleydaas iyo ayaa xasan la toonahay dabkia lagu daadanaya nin kastoo ku dheer nabiga calayi wuxuu ka soo qabanaya Eh, eh, halkaas kasoo qabanaya w mara xirku kasoo qabanaya ama suun xirka ay kasoo qabanaya maca dalika dadkina way ka fakanayaan saasuu nabigeena sal allahu aleh ali waslem xadiistiis iyo aayaadkii uu la imaaday iyo ayaa caddaynaysa arrintayd annagana waan ka fakanayna rawahu muslim aljanaadibu naxw ljaraad ayax ayuu la too yahay iyo walfaraash iyo mxuu ahaa balalayda weeyaan hada huwa almacruufu alladii kaasoo yaqacu fi naarin dadka ku dhaca waad garanaysaan taas waalxujazu jamcu xujzatin hiya miq micqad alizaar wsaraawiil sarwaalka iyo hosguntiga meesha laga xirto weyaan oo suunka amaba caadi loo xirto xadiidka boqol iyo afariyo lixdanaad canhu waxaa laga wariyey jaabir bn cabdilahi radi allahu tacala anhu ana rasulla rasulka al sal amara wuxuu amray bilacqi alasaabici fara in la leefo iwasaxfati saxfati iyo xeerad in la leefo wa qala wuxuu yidhi inakum adinka laa tadruuna ma garanaysaan fii ayihiya teedebi teedii albarakatu baraka ay tan ay barakada kusugan tahay farta iyo xeerada in la leefo weyaan saasay yidhahdaan qolyahan ah, xerta moogta cajaa'ibtooda ma yara oo mataqaanaa dalabat cilmiga ah nukat bay la imaada mararka qaar waxyaaba yara ay tuuraan waxay dhahaan eh, xerowga haddii cunnada welimaa looga yara xerta waa taqaanaan berigan iska dhamaataan filaya ma jirtaa weli weli ma jirtaa marka weliimada marka la taga xerowga waa taqaana wuu saddex maalmood ayuu u qatimayaa cunnadaas uusan heli jirin annaga kuwaan soo gaarna laakiin ragga naga horey cawska ay jireen marka saddexdaa maalmood cunno waxba afka ma saaray kadibna maalinta faraada loo yeedhi marka cunnadaas u saddex shay u niyoonaya gaajada tii hore tagtay soo qallaynaya tan marka iyada taagan iyo tan mustaqbalka soo socod saddex maalmood kale oo dhiman marka xerowga taasuu cunaya marka waxay dhihi jireen haddii weliimadii marka weliimo badanoo dad iska yara dhaqan ay tahay oo mxuua ah, hawsha isku toosan tahay waxaa weeyaan waxay yidhahdaan marka cunada dee waa soo haraysaan waxay yidhahdaan ittaquu lacnat alkhudaam dadka khaadimiinta ah iska dhawra iska ilaaliya oydin lacladin waa nukata taban kitaabka darsiga kuma jirto hadalka asaga darsiga kuma jiro waa nukatka ay sheegaan maadaama xer la yahay in layska soo qaatay malaha markii cunnada ay yaraatana waxay yidhahdaan khayru acaami Ah. ma garateen marka in gacmihii la leefa iyo baabkaas in la gala marka baabkaas waa nukata ay sheegaan weyaan culimada maogta lagu guuraa sideedaba culimmada waa lagu sii dayaa oo xitaa marka dumarka iyo waxyaabaa la tirina waa la jiray culimada hadii lagu daro marka waa weligoodba un saasunba muxuu ah. iyagana caamada meel baa saari jireen waa raggi aad taqaaneenoo caamada u rigaysnaayeen hadda caamada gacmahay ka baxday ya marka baabkaas waa iska jiri jiray naam xadiidka wa fii riwaayati idaa waqacat haddii ay dhacdo luqmata axadikum midkiin luqmadiis haddii ay dhacdo falyahudha waxa weyaan haq soo qaato walyumid haka mxuu ahay zuuliya biha min adan wix dhibaho mxu kusugan haka zuuliya weyaan walyakula ha cuna walaa yadacha yuusan ugu tagin lishayaani shayaanka walaa yamsax yuusan masixin yadahu gacantiis bilmindiili mara yuusan ku tirin xataa yalcaqa ilaa uu ka leefo asaabicu farihiisa fainahu maxaa yeel laa yadri ma garanaya ayu acaamihi cunadiist kan ay albarakatu bara ku sugantahay ma garanaya weeyaan wa fii riwaayati riwaayadna waxaa kusugan ina shayaana shayaanka yaxduru wuu imaana axadukum midkiin cinda kulli haincinda kulli shayin shay la arka agtiisa wax alle waxaad qabanaya shayaan wuu kuu imaanaya weyaan min shanihi shanigiisa ka mid ah xataa yaxdurahu ilaa kaga soo xaadiro ood u yimaado cinda acaami markuu cuna ku imaanaya meel walbaad kugu soo gelaya shayaan meel kaaga haramala masjidku xataa kula jooga faida saqadat haddii ay dhacdo min axadikum midkiin alluqmatu cunno haddii ay ka dhacdo falyumid ha ka zuuliya maa kaana wixii biha iyadoo min adan wasakha iyo dhibaato iyo carro ku dhacay ka tirtira weeyaan falyakulaha kadibna ha cuna weeyaan walaa yadaca yuusan ugu tegin lishaytaani shaydaanka cunnada haddii ay wax mishaariye iyo waxyaaba hadda muxuu aha qoyan oon waxba ka foqayn haddii ay tahay waa maya laakiin wixii waxaa laga hadlaa rootigii kale iyo timirtii kale iyo waxyaabaha noocaas oo muxuu aha ay aan milmaynin lakiin haddii hadda intaay ay ugaali kaaga dhacdo bacaad ku dhacdo xaggeed ugu bixinaysaa waa isku dhex qasmayaan inde xaaladda inay mxuu ah khayr tacamayn ilqasca kaa joogto baab kale waa xaaladda marka in la joogo marka ayada waxaa weeyaan macal wixii waa la iswada raacinaya nacam xadiidka boqol iyo lix iyo shan iyo lixdanaad can ibni cabaasi radi allahu tacala canhuma qal wuxu yihi qaama fiina waxaa istaagay dhexdanaga rasuullah rasulka sal lla slam bimawcidatin wacdi buu la faqaala nabigu wuxuu yidhi ya ayuha inakum adinkum xusharuuna waa laydin kulmin ila allaha labaa laydinsoo kulmin doonaa tacaala xufaatan adinkoo muxuu ah kabala'ana curaatan qaawan qurlan boryala ama qolofqaba kamaa bada'naa awala khalqin kamaa sidii bada'na aan u bilownay khalqin khalqiga awalkiisa ayaa nuciiduhu u soo celin sidii khalqiga abuurkiisa hore u ahaa loo soo celin doonaa weyaan nacam wacdan waa ballaqaad wa calayna dushanaga ahaaday ina annaga kunaa waxaanayna faacilina kuu alla hooya waina awala alkhalaa'iq khalaa'iqda kan u horreeya yugsaa la hugin doona yowma alqiyamati maalinta qiyama dhar la siin doona ibraahiimu weyaan calayhi salaam alla hooya wainahu sayujaau waxaa lala imaan doona birijaalin ragga oo min ummati ummadayda la keeni doona maalinta qiyaamo fa yuuhadu bihim waxaa la marin doona lala aadi doona daata shimaali bidx baa lala aadi doona hadda marka roonada laga so dego waad aragtee dadka qaar inta lagu laaba dadka say u socdaan meelaha mxu ah, loo marinaa qaar baa inta loola laabay kuwaas weli baa laga soo fakan karaa kuwan kuu laga fakanay maaha imtixaan wa fayuuhadu bihim waxaa lala aadaya daata shimaali bidx baa lala aadaya faaqul rabbi rabbi ow asxaabii kuwa asxaabtaydi waa ummadaydii fa yuqaalu waxaa la innaka adi laa tadrii ma garanaysid maa axdatu waxay soo diirtiiyeen oy diinta kusoo dareen bacdaka gadaashaa ogid halkaas baa lala wa asxaabu shimaali ma asxaabu shimaali fii samuumin waxamiimin wadilmi yaxmuumin laa baarid walaa kariim halkaasaa lagu shubaya weyaan marka dadka ikhwaani ummadda cibaadada la imaanaysa oo ilaahay caabuday subxana wa tacaala oo khayrka doonaysa oo calaa hayri hadyi nabiy sal allah aleh ali waslem nabiga ariiqii sariiqaan ku socdaan xadiikana iska ilaaliyana fa yuuhadu bihim daata shimaal khatar waa xaqiiqatan waa halis dadkan way fududaysanayaan bidcuu la imaanayaa balaayo dhamuu la imaanayaa waxaa weeyaan mukhaalafuu la imaanayaa wuxuu haystaa inuu janno ku geli wuxuu haystaa inuu mxuua ah ilahi ugu dhowaani fa yu'khadu bihim daata shimaal nabiga marka daba ordi doona dadka iyaga markaasuu muxaa lehi doonaa asxaabi asxaabi markuu yihahda iska joogaale nabi allow iska joog fa marka ikhwaanii filahi qofkii qofka noocaas amaba mxuu ah kulugla amaba cid kulugla yaqaana haw naseexayo xaqiiqatan khatar wa inuu qofka alla ugu dhawaado waxaa nabiga usan farin sal allah aleh ali wasalam waxay noqonaysaa fa yuukhadu bihim daata shimaali ciyaadan bilah ciyaadan bilah nacam fainaka adiga laa tadri maogid ma axdata waxay soo dirsiiyeen bacda gadaasha faaqul waxaan dhahay kama qaala cabdu saalix addoonka wanaagsanaa siduu yidhi wa kuntu calayhim shahiidan addoonka saalix wanaagsanaa kee ciisa calayhi salaam wa kuntu waxaan ahay calayhim ayaga shahiidan mid markhaati ku ah maa dumtu fii mintaan dhex joogay falama tawafaytanii markaad ii oofsatay kunta anta araqiiba calayhim waanta calaa kulli shayin shahiid in tucadibhum fainahum cibaaduk wain takfir lahum fainaka anta alcasiizu alxakiim fayuqaalu lii waxaa layihahdaa innahum ayaga lam yazaaluu kama zulin murtadiina inay ka ridoobaan oy u laabtaan ala acqaabihim cirbahooda mud faaraqtahum maalinta aad faaruqday laga soo bilaaba ama riddo kaamil ha noqoto oo islaamnimada ay ka baxaan amaba ha noqoto noqosho ay ka noqdeen sunnadii iyo diinta toosneed weeyaan muttafaqun caleyh ghurlan ay hayra makhtuuniin dad aan la gudin weyaan oo mxuu ahay kuwa aan gudnayn weyaan xadiidka boqol can abi saciidin cabdilahi bni muqafal radi allahu canhu qala wuxuu yidhi nahaa rasul rasulka alle wuu diiday can ilkhadfi fiintaalka ayuu diiday laba shay baa loo isticmala labada farood in saa lagu yidhaahdo iyo in hal far inta maxaa suulka iyo labada ugu qabto saas lagu tuuro labadaba saas weeyaan naam khadfiga waa kaas qala wuxuu yidhi innakadi taqtulu madish inahu cafwan nahaa rasul wuxuu diiday can lkhadfi fiintaalka ayuu diiday weyaan wa qaala wuxuu yidhi inahu fiintaalka laa yaqtulu ma dilo asayda ugaar ma dilo walaa yankamu mxua jebiyo alcaduwa cadowna ma jebiya wainahu mxua fiintaalkaas yafqau wuxuu mxua bujiyaa ood mxuu ahaa ridaa alcayna ishi oo yaksiru wuxuu jibiyaa asinna iligta ayuu mxua jibiyaa weyaan ee iska ilaaliya muttafaqun calayh wa fii riwaayati ana qariiba nin u dhow oo ibni muqafal ninka la yihah ibni muqafal u dhow muqafal miyaan soo dhahni mise macaqil aan dhahni horaan muqafal haab jamiil wa fii riwaayatan ana ana qariiban nin u dhow libni muqafal khadafa wuu mxufiintaali tuuray fanahaahu wuu u diiday ibnu muqafal wuxuu yidhi maya ha tuurin fiintaalka wa qaala wuxuu yidhi ina rasuula allah rasulka al sal lla slm naha wuu diiday can khadfi fiintaalka wuu diiday wa qala wuxuu yidhi inaha iyada laa tasiidu saydan ugaar muxua ma ugaarta weyaan uma caada wuu soo laabtay faqaala wuxuu yidhi uma cad wuu ku laabtay marka oo ninkii mar labaad fintaalku iska sii watay faqala wuxu yidhi uxadiuka waxaan kuu sheegaya ay uxadiuka miyaan kaaga warramaya oo ana rasuula rasulka ala sal sl nahaa inuu diidi canhu fiintaalka inuu diiday miyaan kuu sheegi uma cudta adna oad ku soo laabat soomaha takhdifu adigoo muxuu ahaa fiintaal tuuri laa ukalimuka abadan weligaa dambe weligaa intaa noolaho dambe inaan kula hadlayn abadan xaaraanay can caabisin waxaa laga wariyay ibnu rabiica qaala wuxuu yidhi ra'aytu waxaan arkay cumara ibn lkhaaab ayaan arkay radia allahu tacala anhu ardaa yuqabilu isagoo dhunkani alxajara xajar alaswadka isagoo dhunkani ayaan arkay weyaan yacni alaswada kii madooba ayuu ula jeeda weyaan wayaquulu wuxuu leey innii aniga aclam waxaan ogsoon annaka adiga xajarun dhagax inaad tahay maa tanfacu waxba waxaan taraynin walaa tadaru waxnaan dhibaynin walowlaa anii aniga haddii aynan ahayn ra'aytu mid arkay rasuula allahi rasuulka alla sala allahu aleh yuqabilaku isagoo ku dhunkani maa qabaltuka kuma dhunkadeen way muttafaqun calayh marka xadiidkan wuxuu caddaynayaa sayid cumar radi allahu tacala anu arda xajarkaas aswadka ah inuusan laa yaduru lidaatihi walaa yanfacu lidaatihi daatadiis inuusan naf iyo durutan u lahayn inay ogaadaan dadku ay muxuu ahaa dadka qaar baan aad u fahamsaneen marka dadku fahansiina weeyaan eh, radi allahu tacala anu arda baabun fii wujuubi linqiyaadi lixukmi illaahi baabun wuxuu baabi baabkan fii wujuubi linqiyaadi uhogaansan waajibnimadeeda lixukmila xukunka alleh iyo wamaa yaquulu wuxuu eh, dhihi man qofkii duciya ilaa dalika xukunka alleh looga yeero wuxuu dhaha weyaan wa amrin iyo wa amrin faritaan lisfara bimacruufi wanaag lisfara aw nahyin iskareebitaan liska reeba can munkarin ayuu baab yaha weyan baabkan wuxuu baab yahay inay waajibtahay xukunka alle in loo hogaansamo waa kow tan labaadna qofkii la yidhahdo ilaahay aan ugu xukuntanana oo ilaahay diintiisii kitaabkiisa aan uxukuntana la yidhaahdano wuxuu tan saddexaadna waxaa weyaan wanaagga oo laisfara tan afaraadna xumaanta oo laska reeba intaas ayuu baabya baabkan wey baab marka waxyaaba badan kulmiyey qaala tacaala rabbigan wuxuu yidhi falaa warabbika rabbiga baan ku dhaartay laa yuminuuna ma rumaynaya xataa yuxaakimuuk ilaahay kaa xaakan yeeshaan fii shajara dhexgala baynahum dhexdooda uma intaa kadib laa yajidu aynan helin fii anfusihim naftooda xarajan culays mima qadaytu waxaad xukuntay wayusalimu ay isdhiibaan tasliiman hogaansan run ay hogaansamaan weyaan waqaala tacala alla wuxuu yidhi inamaa kaana qowla almuminiina muminiinta qowlkooda wuxuu ahaaday idaa ducuu haddii loo yeero ila allaahi alla kitaabkiisii wa rasuulihi rasuulkiisa sunnadiisa loogu yeero liyaxkuma baynahum inay kala xukumaan waqhtigan hadda la joogo tabcan waa saas weyaan liyaxkuma baynahum inay muxuu ahay kala xukumaan oo lagu kala xukuma an yaquuluu inay yidhahdaan samicna waan maqalnay wa atacna waan aticnay wa ulaa'ika kuwaas hum lmuflixuuna kuwii liibaanay weyaan wa fiihi waxaa lagu soo sheegay fi awal baab baabka hore waa xadiidka boqol iyo lix iyo kontonaad iyo wahayruhu hayrkiisa min alxadiidi fiihi xadiidka boqol iyo sideed iyo lixdanaad can abi hurayrata anhu arda qala wuxuu abu hurayra lamaa naزlat markay soo degtay calaa rasulilah rasulka ay soo degtay sal allahu aleh ali wasalam lilaahi fi samaawaati lilaahi alla weyne ay u sugnaatay fi samaawaat samaawaadka ciraryaal wixii ku iyo wamaa fi lardi dhulalyaal wixii ku sugan wain tubduu haddii aad mxuu ah muujisaan maa fi anfusikum wixii naftiina ku sugan oo tukhfuhu aad muxuu qarisaan yuxaasibkum bihi illaah ilahay baan ku xisaabinaya weyaan ishtada waxaa darnaaday dalika arrinka asaga calaa asxaabi rasul rsulka asxaabtiisa ku darnaaday waa dhib aad u dhiba weyaan fa ata waxay u rasul